رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa riyaad الصaalixiin baabu الnahyi reebid layska reebo baabkeedii waaye can ilishaarati ku fiiqid in lagu fiiqo ama in lagu ishaaro ilaa muslimin qof muslim ah bisilaaxin hub iyo wanaxwihi wixii la mid ah qoribaa saas aad ku tiri amase bastoolad baad u soo qaadatay saasaad markaa ugu ishaartay seef iyo waran toorey iyo midi bud iyo wixii la mid ah waa mamnuuc iyo wixii la mid ah sawaa'an waxaa isku mid ah kaana inuu yahay jaadan miday dhabka tahay aw maasixan ama mid kaftamaya labadaba dheeldheel bay iga ahayd meeqay xabadi uga fakatay dheeldheeluu ku dhintay wanahyi reebid layska reeba baabkeedii waaye can tacaataa in lagu qaato assayfa seef in qofka uu qaato uu gaaro masluulan oo galbaxsan meeqaa dhibaato gaaraysa macnaha taasaa markaa la diidayaa can abi hurayrata radia allaahu canhu can rasuuli illaahi rasuulka xaggiisa wuxuu ka wariyey qaala inuu yidhi laa yushir yuusan ku fiiqin ama ku ishaarin axadukum midkiin ilaa akhiihi walaalkii bisilaaxin hub yuusan ku taagin fa innahu maxaa yeelay laa yadrii ma oga lacalla shaytaana shaydaanka waxaa la arkaa ama uu mudan yahay yanzicu fii yaddihi inuu ka gano ee uu ka siibo fii yaddihi gacantiisa oo fa yaqaca markaa uu kula dhaco fii xufratin god oo min annaari naar ah muttafaqun calayhi waxaa dhici karta shaydaanku inuu gacantiisa intuu ka qaado uu jug ka siiyo uu ka gano ama uu ka tuuro walaalkii ay markaa ku dhacdo kadibna naar jahannamo ah uu ku mutaysta muttafaqun calayhi wa fii riwaaya limuslim werin kale oo muslim ah waxay ahayd qaala wuxuu yidhi qaala abulqaasimi abulqaasim baa wuxuu yidhi waa rasuulkee man ashaara qofkii ku ishaara ilaa akhiihi walaalkii bixadiidatin bir fa ina almalaa'ikata malaa'igtu talcanhu way lacanadaysaa xataa yanzica ilaa uu ka siibtou iska daayo wa in kaana haba ahaada akhaahu walaalkii liabiihi wa ummihi ay isla yihiin maxaa ku fiiqid ah maanta maxaa fiiqidii wayba dhaaftayba barnaamijkii dhibaato weyn baa markaa la marayaa qowluhu yanzica dubita bilcayn baa loo ayaa loo shaqlay almuhmalati la dhibca tiray maca kasri zaay ayadoo za'da la hoos dhigay bilkhayni almucjama maca fatxihaa ghayn la mucjameeyoo la dhibciyey ayadoo la kor dhigayna way jirtaa yanzaq in la yidhaahdo wa macnaahumaa labada macnona mutaqaaribun way isku dhowdhow yihiin wa macnaahu bilmuhmalati haddii la dhibcatiro tiro yarni baa loola jeedaa ku tuurid wa bilmucjamati aydanna yarmii wayufsid waaye wa aslu nasci nasciga asalkiisa alطacnu waalfasaad buu ka yimaadaa sidaa darteed waxyaabo lagu ciyaaro ma aha hub wa can jaabir radia allahu canhu qaal nahaa rasuuluullaahi rasuulkii alle wuxuu diiday an yutacaataa inuu qaato in lasoo qaato macnaha in laysku dhiibo assayfu sayf masluulan ayadoo galbaxsan inuu qofkani seef uu haysto uu isku dhiibuu gacanta ku wato ayadoo masluul ah waa qori ammaanku furan yahay iyo wixii markaa la mid ah rawaahu abu daawuud watirmidi wa qaala xadiidun xasan baabu karaahati alkhuruuji ka bixitaan inay karaahiyo tahay buu baab u yahay min almasjidi masaajidka in laga baxo bacda alaadaani aadaanku markuu dhaco kadib ilaa bicudurin cudur inuu jiro maahane xataa yusalliya almaktuuba ilaa waajibka uu ka tukado ilaa waajibka uu ka tukado inuusan masaajidku ka bixin qofka mar haddii la adimo kaasuu baab u yahay wa can abi shacfaa'i qaale wuxuu yidhi kunnaa waxaanu ahayn qucuudan kuwii fadhiya maca abi hurayra abii hurayra micigiisa ayaan fadhinay buu yidhi abii hurayra micigiisa kuwii fadhiya ayaannu markaa ahayn maca abi hurayra fi lmasjidi masaajidka faadana almu'adinu aadaamihii baa aadaamay markuu aadaankii dhacay kadib faqaama rajul nin baa istaagay oo min almasjidi masaajidka ka mid ahaa oo joogay yamshii asagoo soconahaya nin baa intuu masaajidka ka istaagay dhaqaaqay faatbacahu wuxuu raacsiiyey abuu hurayra basarahu araggiisii buu saa u eegay xataa kharaja ilaa uu ka baxay ninkii min almasjidi masaajidka faqaala abuu hurayra wuxuu yidhi amaa haada midkani faqad casaa abaalqaasimi abalqaasim buu caasiyey sala allahu calayhi wasalam waa rasuulkee rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey baabu karaahati raddi arayxaani riixaanta in la celiyo ayay inay karaahiyo tahay yuu baab u yahay ligayri cudurin cudur la'aan rayxaantu waa bahasha udugtee carafta qofka markuu saa kuugu soo dhiibo maya maya ha dhihin ilaa hadduu cudur jira ma ahane catarkaa la mid ah iyo qofka barafuunka raba inuu kuu mariyo hadiidin waa la oggolaadaa cudur hadduu jiro samboor buu qabaa qofkii caraftaa dhibaysa iyo wixii markaa la mid ah wala raali iga ahow inuu dhaho can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man curida qofkii loo soo bandhigo calayhi korkiisa rayxaanun rayxaanta udugtaa falaa yaruddahu yuusan celinin mayaha dhihin fa innahu maxaa yeelay khafiifu alxamli xambaaritaankeeduna waa khafiifo ku dhibi mayso tayib ariix udugeeduna waa fiican yahay rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey riixdeeduna waa tayib can anas ibni malik ana alnabiya sala allahu calayhi wasalam kaana wuxuu ahaa laa yaruddu midaan celinin adtiiba waxa udgoon wixii carfaaya ma uusan celin jirin oo mar allaala marka wax udgoon la siiyo wuu oggolaan jiray rawaahu lbukhaariyun baa xadiidka wariyey waxaa carfaayay dumarka guurkooda aad baan u jeclahay waatuu dhihi jiray waxaan indhaha ku qaboobsadana waa salaada salaadan indhaha ku qaboobsadaa baabu karaahati almadxi ammaan inay karaahiye tahay baabkeedii waaye filwajhi qofka wejigiisii hortiisa in laga ammaano liman ayay karaahiye ku tahay khiifa looga baqhayo calayhi korkiisa mafsadatun fa inuu fasahaado oo min icjaabin inuu isla tacajubiyo wanaxwi wixii la mid ah dad baa marka la ammaano qarka ka dhaca oo ammaantu uga dartaa wa jawaasihi iyo ammaantu inay bannaan tahay liman in la ammaani karo amina daalika looga aamin qaba arrinta maxaa lagu ammaanayaa fii xaqihi xaqiisa waa intuu asagu markaa xaqu leeyahay ka buunbuunin iyo ka badbadin baa markaa asagana loo diidayaa can abi muusa alashcari qaala wuxuu yidhi samica annabiyu nebigu wuxuu maqlay rajulan nin yuhnii ammaanahaya calaa rajulin nin kale wayutrihi kuna xeel dheeraanaya fii madxatin ammaanta xoog buu u ammaanay faqaala rasuulku wuxuu yidhi ahlaktum waad halaagteen aw qatactum ama waad goyseen dahra arajuli ninka dhabarkaad ka goyseen buu dhahay nebiga waad disheen macnaha muttafaqun calayhi waalitaraa'u almubaalaqatu waa ku xeeldheeraashada waa ku xeeldheeraasho lagu xeeldheeraado filmadxi ammaantaa loola jeeda wa can abi bakrata radia allaahu canhu ana rajula ninbaa dukira la xusay cinda annabiy nebiga agtiisa sala allahu calayh wasalam fa afnaa calayhi rajul nin baa ammaanay ninkii khayran khayr buu markaa ku ammaanay wax fiican faqaala alnabiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam wayxaka hooge qadacta waad goysay waad goysay cunuqa saaxibaka saaxiibka cunuqdiisa qoortaad ka goysay buu yidhi yaquuluhu miraaran dhowr jeer buu ku soo celceliyey nebiga fain e, kaana haddii ay tahay buu yidhi axadukum axadkiin maadixan inuu wax ammaanayo laa maxaalatal maxaale iyo laga maarmi waayo oo shaki la'aan ay noqoto falyaqul ha dhaho axsibu kada wakada saa iyo saa baan u malaynayaa in kaana hadduu yahay yaraa midku arkaya annahu kadalika inuu sidaa yahay wa xasiibuhu kaafigiisa kan ahna allaahu alla waaye ilaahay ayaa xasiibihiisa ah walaa yusakii ku sakiyeyn walaa yuzakii ku sakiyeyn walaa yusakaa cala allaahi axadun ha u sakiyeynin ilaahay subxaana wa tacaala dushiisa qofna huwa aclamu biman ittaqaa falaa tusakuu anfusakum huwa aclamu biman ittaqaa ilaahay asagaa yaqaana qofka taqiga ahe muttafaqun calayh xadiidaskaasoo dhan waxay tilmaamayaan inay mamnuuc tahay qof in markaa la ammaano qofin markaa la ammaanama hagaagsana wa can hammaan bin alxaarif can ilmiqdaad wuxuu ka wariyey radia allaahu canhu ana rajula ninbaa jacala wuxuu guda galay yamdaxu inuu ammaanayo cuhmaan radia allaahu canhu inta badan iyo aalaa madaxdu waa la ammaanaa si wax looga helo cuhmaan markaa waa amiirkii mu'miniinta oo asagaa hogaamintii haaya ninbaa intuu soo dul istaagay amaan ku bilaabay facamida wuu u qasday almiqdaadu miqdaad baa ninkii xaggiisa aaday fa fajafaa wuxuu ku fadhiistay calaa rukbatayhi jilbihiisa fa jacala wuxuu guda galay ninkii madaxweynaha ammaanayay yaxduu inuu ku qubo uu ku guru ku firdhiyo fii wejhi wejigiisa alxasbaa qururux qururuxaan dhulka yaalii ciidda yaryarka ahi dhagxaanta jajabtay iyo inuu wejiga uga shubaayo faqaala lahu cihmaanu cihmaan baa miqdaad wuxuu ku yiri maa sha'nuka xaaladaada maxay tahay war waxaa kala taa ninka faqaala wuxuu yidhi miqdaadna ina rasuula allah rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam ayaa qaala wuxuu yidhi idaa ra'aytum almaddaaxiina dadka wax amaana haddaad aragtaan faxtuu gura oo ku firdhiya oo ku shuba fii wujuuhihim wajiyaalkooda adturaabe ciid ku shuba rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey muslim baa xadiidkaa wariyoo ciideeya oo figeeya saasuu markaana yidhi waayo macnaha fa haadihi alaxaadiidu axaadiidtaas ayaga ah oo fi nnahyi nahyiga ku soo arooray wa jaa'a fi alibaaxati waxaa yimid kuwa bannaynaya axaadiidun kafiira saxiixatun oo saxiix ah qaala alculamaa culimmadu waxay dhaheen wa tariiqu jamci waddada lagu jamcin karo bayna alaxaadiii axaadiista beynkooda waxa waaye an yuqaala in la yidhaahda in kaana almamduuxu midka la ammaanaya haddii uu yahay cindahu agtiisa kamaalu aliimaani wayaqiin iimaan iyo yaqiin dhammaystiran wa riyaadatu nafsin naf riyaadadeeda wa macrifatu taammatun iyo macrifad taam ah inuu diinka u leeyahay laa yaftatinu uusan ku fidnoobaynin walaa yakhtaru bidaalika uusanna ku kadsoomaynin walaa talcabu bihi nafsuhu naftiisana aysan kula ciyaaraynin falaysa bixaraamin xaaraan maaha in la ammaano walaa makruuhin xataa karaahiye ma aha wain khiifa calayhi haddii dushiisa looga cabsanayo shay un oo min haadihi alumuur shay arrimooyinkaa ka mid ah kuriha madxuhu madxigiisii ammaantiisaa karaahiye ah fii wajhihi hortiisa in laga ammaano karaahatan shadiidan waa karaaha daran wa cala haada altafsiil kala saaritaanka iyo tafsiilkaasna tunazalu alaxaadiidu almukhtalifatu fii dalika taasaa lagu dejinayaa axaadiista ku isku khilaaftay arrintaa wa mimaa jaa'a wixii ku yimid fi libaaxati bannaanaynta inay bannaan tahay qowluhu sala allahu calayhi wasalam baa ka mid ah nebiga qowlkiisii uu ku yidhi laabiibakar arju an takuuna minhum waxaan rajaynayaa kuwa inaad ka mid tahay ay min aladiina kuwa yudcawna looga wacayo min jamiici abwaabi aljannati jannada albaabaheeda oo dhan lidukhuuliha gelitaankeeda waa ammaan wa fi alxadiidi alaakhar xadiiskii kaloo isla abuubakar ah lasta minhum adigu ka mid ma ihid waa ammaan ayadana ay lasta ka mid ma ihid waaye min aladiina kuwa yusbiluuna jiidahaya dhulka usurahum hoosguntiyaalkooda usurahum khuyalaa'a si isqaadqaad ah u jiidahaya adigu kuma jirtid oo abuubakar hoosguntigiisa dhulkuu gaarayay wuu tacaahudaa wuu celcelinayaa wuxuu ahaabaa rajul naxiif ah macnaha nin caata ah oo hosguntii uu ka dhacdhacayo markaasuu marba kor u jiidaa kor u jiidaa rasuulku wuxuu ku yidhi adiga dadka jiida ka mid ma ihid wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku licumar wuxuu ku yidhi maa ra'aaka maa ra'aaka kuma arka ashaytaanu shaytaanku cumarow saalikan inaad qaadaysood maraysa fajan wado ilaa hadduu arkana salaka wuxuu qaadayaa fajan wado oo hayra fajaka aan jidkaaga ahayn cumar jidkuu mar shaytaanku wuu ka cabsan jiray jid kaluu maraayey waalaxaadiidu axaadiista oo fil ibaaxati bannaynaynaya in dadka hortooda laga ammaani karo kahiiratun way fara badan yihiin waqad dakarta waxaan ku xusay jumlatan qayb oo min adraafiha adraafteeda ka mid ah fii kitaabi alabkaari ee meeshaa ka fiirsada baabu baab wuxuu u yahay karaahati alkhuruuji iga bixitaan inuu karaahiya yahay min baladin beled in laga baxo beledkaasoo waqaca biha uu ku dhacay alwadaa cudurka daacuunka firaaran ka orod laga cararaya minhu xaggiisa iyo wa karaahati alquduumi u gelitaan inay karaahiyo tahay calayhi beled uu daacuunku ku dhacay beled daacuun ku dhacay hana gelin haddaad bannaanka ka joogtay haddii aad ku dhex jirtayna ha ka bixin qaala tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi aynamaa meel allaala meeshii takuunu aad ahaataanba yudrikkum almowtu meydku wuu idin haleelayaa walow kuntum xataa haddaad ahaataan fii buruujin dhismo mushayadatin ee la xoojiyo xoog markaa loo dhisay wa qaala tacaalaa walaa tulquu biaydiikum ila atahluka gacmihiina tahluka ku ridine meel daacuun ku dhacay ha u gelina aayadda korena meyd kama carari kartaane meel aad joogtaan hadduu ku dhaco ha kala ordina wa can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma ana cumar ibn alkhadaab radia allaahu canhu ayaa kharaja soo baxay ila shaam shaam ayuu soo aaday xataa idaa kaana markuu soo gaaray bisaro saraqa meesha markaa la yidhaahda markuu soo gaaray waa qaryo tabuug u dhow oo qaryo shaam xaggeeda ahoo darafka shaamiga markaa xigta madiinana saddex iyo toban marxalad markaa u jirta waa madiine munaware ayuu markuu soo gaaray laqiyahu waxa uu la kulmay wuxuu la kulmay umaraa'u ljanaadi umaraa'u alajanaadi ayuu markaa la kulmay umaraa'u lajanaad waa madaxdaa loola jeedaa mar allaala markuu meeshaa soo gaaray laqiyahu umaraa'u umaraa'u aljanaadi umaraau alajnaad waa qaadada muraadkan wuxuu ula jeedaa ajnaadka waa mudunta ee ahlu shaam ayuu markaa ula jeedaa waxa uu ajnaad loo yirina waa filistiin iyo urdun iyo dimashiq xims iyo magaalooyinka umaradoodii iyo dadkii hogaamiyaasha ahaa ayuu markaa kula kulmay abuu cubaydat bnu aljaraax iyo wa asxaabuhu waaye fa waxay u sheegeen ana alwalaa'a cudurkii daacuunka ahaa qad waqaca inuu ku dhacay bishaami shaam inuu markaa ku dhacay cumarna shaam buu u sii socdaa qaal ibni cabbaas wuxuu yidhi fa qaala lii cumar cumar baa wuxuu ii yidhi udcu iigu yeer lii aniga almuhaajiriina alwaliin muhaajiriintii ugu horhoraysay iigu wac wuxuu rabaa inuu la tashado ee uu yidhaahda ma galaa mise waa ka laabtaa fadacawtuhum waan ugu yeedhay faistashaarahum wuu la tashtay wa akhbarahum wuxuu u sheegay ana alwabaa'a cudurkii daacuun qad waqaca inuu ku dhacay bishaami shaam faاkhtalafuu way iskhilaafeen oo fa qaala bacduhum qaarkood waxay dhaheen kharajta liamrin arrin baad u soo baxday walaa naraa mana arkayna an tarjica inaad ka laabato canhu arrintaa xaggeeda ee gal bay dhaheen wa qaala bacduhum qaarkoodna waxay dhaheen macaka waxaa kula socda baqiyatu nnaasi dadka qayb ka mid ah baaqigoodii wa asxaabu rasuuliillaahi nebiga asxaabtiisa qaar baa kula socda walaa naraa mana arkayna an tuqadimahum inaad geliso calaa haada alwabaa cudurkan ee kan ah daacuun meeluu ku dhacay inaad u geliso makuu arkaynay dhaheen ee laabo fa qaala cumar wuxuu dhahay irtaficu caniiga kala taga buu yidhi iga kor noqda uma kadib qaala wuxuu yidhi udcu liya iigu yeer alansaara muhaajiriin markay saas noqdeen ansaar iigu wac fadacawtuhum waan ugu yeedhay faistashaarahum wuu la tashaday fasalakuu reer ansaarna waxay qaadeen sabiila almuhaajiriin muhaajiriinta jidkii ay mareen oo wakhtalafuu way iskhilaafeen ka ikhtilaafihim sida muhaajiriin ay isku khilaafeen oo kale faqaala cumar wuxuu yidhi irtafac irtaficuu canii iga kala taga buu yidhi idinkana uma kadib qaala wuxuu yidhi udcu lii iigu yeer man kaana haahunaa waxa meeshaa jooga oo min mashyakhati qurayshin quraysh odayaashooda ka mid ah mashyakhati qurayshin oo min muhaajirati lfatxi muhaajiraadkii fatxa markaa ka mid ah muhaajirati alfatxi wuxuu markaa ula jeedaa waa kuwii soo islaamay yowmu fatxa oo hijrooday markaa kadib kuwa iigu wac ayaa markaa uu yidhi odayaashii muhaajaradae ee shuyuukhda ahayd iigu yeer fa dacawtuhum waan ugu wacay falam yakhtalif calayhi minhum rajulaani laba nin isma khilaafin laba nin oo isku qabsatay bax iyo habbixin ma jirin faqaaluu waxay dhaheen faqaaluu waxay dhaheen naraa waxaan aragnaa an tarjica biannaas inaad dadka la laabato la noqo dadkay dhaheen hal qof oo iskhilaafayna kuma jirin walaa tuqadimahum ha u gelini calaa haada alwabaa cudurkan ee kanee daacuunka fanaadaa cumaru cumar waa naadiyey fi nnaasi dadka dhexdooduu ku naadiyey innii anigu musbixun kii subxaysanayoo kuwaa bariisanayaan ahay calaa dahrin dhabar dushiisoo safar ayaan diyaar u ahay ee fa asbixuu calayhi idinkuna kuwaa beriista buu yidhi faqaala abuu cubaydat ibnu jaraax baa wuxuu yidhi afiraaran ma cararid baa cumarow ma ordaysaa afiraaran min qadari illaahi ilaahay qadarkiisa war daacuunkan haddaad u gasho qadar ilaahay waxaan ahayn kuguma dhacaayee cumarow haddana ma waxaad keentay inaad ilaahay qadarkiisa ka cararto faqaala cumar radia allaahu canhu wuxuu yidhi abuu cubayde aad buu u jeclaa cumar aad buu u jeclaa wuxuu yidhi low hayruka qaalahaa ya abaa cubayda allah qofaan adi ahayn muxuu u dhihi waayey waan garaaci lahaa macnaha cumar wuxuu diidayay abu cubayda khilaafkiisa nin aad u jecel buu ahaa abu cubayda ummad walba amiin bay leedahay buu rasuulku yidhi ummaddayda amiinkeeda waa abuu cubaydata caamir ibnu jaraax sidaa darteed buu yidhi low khayruka qaalahaa hadduu khayrkaa dhihi lahaa alla qofaan adi ahayn maanta muxuu u dhihi waayey yaa abaa cubayda wa kaana cumar wuxuu ahaa yakrahu khilaafahu khilaafitaanku uu khilaafaayo abuu cubayda mid mataqaanaa naca markaasuu dhahay nacam haa haa buu yidhi nafiru waxaan ka ordaynaa min qadar illaahi ilaahay qadarkiisa qadarka allaan ka cararaynaa xaggee aadaynaa ilaa qadari illaahi baanuu cararaynaa allaahu akbar qadar ilaahay ka ordaynaa qadar ilaahay baana nuu cararaynaa oonu ordaynaa markaad xanuunsatood cisbitaalka aadayso qadar allaad ka ordaysaa maxaad noo cararaysaa qadar ilaahay labada meelba waa qadar ilaah subxaana wa tacaala haabuu dhahay qadarka ilaahayaan ka cararaynaa qadarka allaan u cararaynaa tusaaluu siiyey marka a ra'ayta waxaad iiga warantaa abaa cubaydow low haddii kaana laka ibil geel kuu sugnaan lahaa fiiri tusaalaha uu siiyey haddaad geel lahaan lahayd ka waran buu yidhi oo oo fahabadat ay ku soo hoobta uu ku soo hoobta geeli waadiyan tog lahu leh cudwataani laba dacal waadi oo laba geesood leh haddii ku soo daataan uu ku soo hoobto ixdaahumaa labada cudwaan mid ka mid ahna khasbatun ay doog tahayoo cagaar ahoo coos fiican uu ku yaalo waal midka kalena jadbatun uu yahay abaar qallayl ahoo coos cagaaran aan ku aalin kee daajisan lahayd meesha alaysa sow ma aha in racayta haddaad ku daajiso alqasbata meesha doogga ah racaytaha mid ku daajiya biqadarillaah ilaahay qadarkiisa wa in racayta aljadbata meesha abaartaa haddaad ku daajisana racaytaha sow kuma raacinin biqadar ilaahay qadarkiisa waxaa waaye macnaha maxaa meesha abaarta ah aad ugu daajin weysay meeshaan coosku qalalay maxaad uga soo tagtoo meeshaan cooska cagaarka ah maxaad u daajisay kana sow qadar alla ma aha kana sow qadar alla ma aha sow qadar alla sow kama soo cararinoo qadarla sow uma soo ordin subxaana wa tacaala saasuu markaa yidhi cumar radia allaahu canhu cumar saasuu markaa yidhi racayta alqasbata racaytaha biqadar illaah wain racayta aljadba racaytaha biqadar illaah qaala wuxuu yidhi fa jaa'a cabdiraxmaan ibni coofaaba yimidba cabdiraxmaan ibni cawf ayaa markaa yimid wa kaana wuxuu ahaa mutaqayiban mid maqan waa maqnaa fii bacdi xaajatihi xaajadiisa qayb ka mid ah ayuu ku maqnaa cabdiraxmaan ibni cawf markay arrintaa dhacaysay maba uusan jooginba markii arrintaa las waraysanayay cabdiraxmaan ibni cawf wuu ah wuu maqnaa xaajooyinkiisa ka miduu ku maqnaa faqaala wuxuu yidhi inna cindii agtayda min haada midkan aad isku haysataan cilman cilmi baa iga sugan anika waaba doodoodaysaan ani xadiisaan haayaa samictu rasuul allaahi baan maqlay sala allahu calayh wasalam yaquul asagoo odhanaya idaa samictum haddaad ku maqashaan bihi daacuunka biardin dhul falaa taqdamuu ha u gelina calayhi korkiisa ha u gelina meel daacuun ku dhacay waidaa samictum ama waidaa waqaca hadduu ku dhaco biardin dhul wa antum idinkuna bihaa dhulka aad ku sugan tihiinna falaa takhrujuu ha ka bixina firaaran carar aad minhu geerida ka cararaysaan ama daacuunka xaggiisa faxamida allah ilaahay buu mahdiye tacaala sarreeya cumaru cumar radia allaahu canhu bacdamaa wixii uu sameeyey xadiid waafaqay oo nebiga yiriba uu helay alxamdulilah buu dhahay wainsarafa waana soo gadoomo wuu iska soo laabtay muttafaqun calayhi lcudwatu ajaanib lwaadi baa la yidhaahdaa waadiga dacalkiisa ilaa waadi laba dacal buu leeyahy ama laba dhinac midna waa cagaar midna waa qallayl cagaarkaad daajisan lahayd maxaa cagaarka kuu daajiyay maad qadar ilaahay waayee meesha qaleelka maxaad u daajisiin weysay xoolahaaga maxaad ugu raaci cararisay sow qadar alla kama cararin haadheh sow qadar ilaah uma cararin haadheh saasuu markaa cumar ula jeedaa wa can usaama bin zayd radia allahu canhu can ilnabiyi sala allah calih wasalam qaal idaa samictum haddaad maqashaan attaacuuna taacuunka aad ku maqashaan biardin dhul falaa tadkhuluuha ha u gelina waidaa waqaca biardin dhul hadduu ku dhaco wa antum adinkoo fiiha ku dhex sugan dhulkaana oo idinkana dhulka aad joogtaan falaa takhrujuu minhaa ha ka bixina muttafaqun calayhi baabu takhliid adkeen la adkeeya buu baab u yahay fii taxriimi sixir sixirkiina uu xaaraam yahay adkeen la adkeeyo waaye qaal allahu tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi wamaa kafara sulaymaanu sulaymaan ma uusan kufrinin walaakina ashayaatiina kafaruu laakiinse shayaadiintaa kufriso yucallimuuna annaasa dadka waxay barahayeen asixra sixirka wa can abi hurayra can ilnabiyi qaal ijtanibuu ka dheeraadoo ka fogaada asabca almuubiqaati toddobada muubiqaadkee waxalaaga qaaluu waxay dhaheen yaa rasuul allah wamaa hunna maxay yihiin qaala wuxuu yidhi ashirku billaah ilaahay oo loo shariig yeelo waalsixru waa sixirka waqadlu qatlu nafsi naf oo la dilo allatii naftaasoo xarama allaahu ilaahay uu xaaraantinimeeyey dilkeeda ilaa bilxaqi xaqnimo in lagu dila maahane waaklu ribaa ribada oo la cuno waaklu maali alyatiim xoolaha agoonkoo la cuno watawalli in lasoo soo jeestoo lasoo cararo yowma azaxfi maalinta gurguurashada waa maalinta dagaalkii dagaalkiiyo waqadfi lmuxsanaat gabdhaha muxsanaadkaa in la qadfoo lacaayo almu'minaati mu'minaadka ah alghaafilaati ee ilowsan xumaanta zinada iyo waxaasoo dhan in la dhaho xijaabku waxay u wataan way zinaysteeno calooshaa weyno uur bay qariyaan iyo wixii markaa la mid ah baabu nahyi reebid layska reebo baabkeedii waa cani lmusaafarati in lala safro bilmusxafi kitaabka qur'aanka ilaa bilaadi lkufaari dhololka gaalada waa goormee idaa khiifa haddii looga baqayo wuquucihi inuu ku dhaco biaydi lcadow cadowga gacantooda in dholka gaalada aan kitaab qur-aan ah loo qaadanin haddii laga baqay inuu gacantoodu markaa ku dhaco can ibni cumar radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi nahaa rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu diiday an yusaafira bilqur'aani qur'aanka in lagula saafaro ilaa ardi alcaduwi dhulka cadowga muttafaqun calayhi dhulka cadowga in markaa loo qaato waa dhulka gaalade waa muttafaqun calayhi laakiin maanta see la yeelayaa qaarkood meeshuu ka soo baxaaba soo maaha daabacaadda xaggeedooduba ka yimaadaaba marka maxaan dhihi karnaa xaaladda noocaas ah hadda kuma jirta ma dhihi karnaa mase sideedaa markaa ku wadnaa waayo haddii hal kutub aad u qaadato boorsada ku qaadato marka broseesku kuu dhammaado oo kun ay soo saaraan wax saasa ma laha baa la filayaa almuhiim baabku wuxuu ku baabeeyey wa idaa khiifa wuquucihi biaydi alcadow haddii laga baqaayo hadduu ku jira ka waran hadda dhibaato markaa kuma sugnaaday walaakiin ilaahi baa garanaya subxaana wa baabu taxriimi isticmaali aaniyati dahabi wa inaa'i ilfidaanu geli doonaa inay xaaraam tahay in la isticmaalo welasha dahabka ah iyo midka qarinka ah waxna lagu cuno inay mamnuuc tahay wax lagu cabo inuu mamnuuc yahay in lagu weyse qaato iyo wax allaale wixii wujuuh isticmaalkiisa markaa wabillaahi towfiiq wallaahu subxaanah wa aclam